bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin wاstثni majruura bغayri mcrba bma lmstثnى bإla nusiba walisiwan suwan sawاء اjcala clى اlaصxi ma lغayri jucila wاstثni naasiba blaysa wkhlا wbcda wbyakunu bacda la wjrur bisaabiqan yakunu in turid wabacda mansib wanjiraaru qad yarid waxaytu jaraa fahumaa xarfaani kamaa humaa in nasabaa ficlaani waka khalaa xashaa walaa tasxabumaa waqiila xaasha waxashaa faxfadhumaa waxaan ku dhex jirnay istihnihii marka waxaan soo sheegnay adawaat اlistithnaa inay sideed yihiin midii ugu horeysay baan kasoo baxnay oo ilaa ah iyo aqsaamtii ay leedahay sababtana waxa weyaan waxaa hadalka badan ay u qaadatay kuwan dambeeya waxa weyaan hadalkooda waa kooban yahay midkan ilaa oo kale kale middhig haddii lagu yihahdo axkaamtii oo dhan iyaad soo celinaysaa aad meesha keenaysaa markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wastathni wax kusoo reeb majruuran majruur kusoo reeb ama wاstahni bgayrin gayri wax ku soo istithnoo majruuran xaal uu yahay mid la jaray mustathnihi mucraban xaal uu yahay kii la icraabi gayrkii bimaa shay la icraabay limustathnan u sugnaaday mustathnahoo nusiba biilaa logu nisbey oo loo nisbey marka wuxuu ku leeyahay eh, macnaha guud waxa waaye horta istithnaa gayr adawaat istithnaa ku dar kow midda laba mustathnaheeda daa'iman yaأtii majruuran labo midda saddexaad rada da gayr waxaa la exraaba axkaamtii isimkii mustathnaa oo bacda ilaa dhacay axkaamtuu lahay oo dhanaa la siinaya marka wastahni bigayrin gayri wax ku soo istithnoo majruuran xaal uu yahay mustathnihii mid lasoo eh, la jaray hayra zaydin unbaa weligiis laleeyahay mucraban xaal uu yahay hayrkii kii la craabay bimaa icraab limustathnan u sugnaaday mustathna oo nusiba bila mustathna ilaa lagu soo istihnooday axkaamtou lahaan jiroo dhan ra-da khayrka sii khayrka wixii ka dambeeyana weligaa iska hoos dhig marka macnaheedu waxa waaye idaa kaana alkalaamu taaman muujaban yajibu nasbu raa'i hayr waxaad leedahay qaama alqowmu hayra aad leedahay ko marka mustahni iska hoos dhig weligiisba hayra zaydin hayra zaydayni hayra muxamadin aad leedahay idaa kaana alkalaamu taaman hayra muujabin mustahnaha bacda ilaa laba wajiyaa ku banaanaan jiray itbaac iyo annasbu cala اlistithnaa labadiiba ra'da ku banay maa qaama alqowmu aad leedahay hayra zaydin maa qaama alqowmu hayru zaydin hayrudoo itbaac ahaana wanaagsan hadduu mustathnii mufaraq yahayne maa qabla ilaa maa qabla hayr yaa waxaa weeyaan ku camalfalaa hayrkii maa qaama hayru zaydin maa ra-aytu hayra zaydin maa marartu bigayri zaydin almuhim ilaa isimkii gadaashiis dhici gadaasheed dhici jiray axkaamtou lahay ra-da hayrka mustathnaha keyrkana weligaaba iska hoos dhig intaa keliya u beytkaas uu macnihiisa yahay wastahni soo reeb bigayrin hayr wax ku soo reeb majruuran xaal uu yahay mustathnihii mid la hoos dhigay mucraban xaal uu yahay hayridtii la icraabay bimaa icraab limustathnan mid la soo reebay icraabtii la icraabi jira biilaa lagu soo reebay waa dhihi karta oo intaas ka dhig ama limustathnan musnin oo nusibay bilaa loo nisbay marka haddii kale waxaa mucraban bimaa licraabay limustathnan mid lagu soo reebay bilaa lagu soo reebay oo markaa nusiban tamaamu lbeytka ay tahay marka waxa weeyaan axkaamtii bacda ilaa imaan isimkii bacda ilaa imaan jiray wuxuu xugum lahay fii xaali kowni اkalaami tuaman muujaban yajibu nasbuh fii xaali kowni اkalaami taaman gayra muujabin yajuuzu fiihi wajhaani fii xaal taqadumi اmustathna cala mustahnaa minhu in lam yakun mufaraqan yajibu nasbuh axkaamtii o dhan adiga soo xasuusa inta ku keen wali siwan suwan sawaaan ijcalaa cala asaxi me ligayrin jucila laakiin ha umalaynin weligaa meeshii aad gayru ku aragtid inay macnaha ay weligeed biistihna tahay ha umalaynin hayrka waxa weeyaan min min muqtadaayaatihaa inay heyrkii ay mar imaanayso istithnaa laakiin mar kasta ma ah sida asalka waxaa la leeyahay in kheyr ay timaado wasfan linakira inay ku timaado waay oo la yidhaahdo saalixan hayr aladii kunaa nacmalu marka ilaahu inaan camal falna saalixan saalixoo gayr aladii kunaa nacmalu midkii aan adduunyada intaan joognay aan wax ka bedelno mid fiican aan qabano marka saalixan gayra sifa iska waay waxaa lamid gayr اlmaqduubi calayhim siraaط aladiina ancamta calayhim gayrkaas waa sifa lima qablahu siraaط aladiina ancamta calayhim aladiinkoo gayr اlmaqduubi calayhim awaay marka asalkeeda waxaa weeye an takuuna sifatan linakira inay noqoto ama macrifa bimathaabati nakira lianna aladiinadaas hadda wa in kaana min almacaarif laakin almuraad bihi jins oo qowm yahuud iyo qowm nasaara oo dhanaa loo jeedaa nasaaradii qowm marka waa bimathaabati nakira u lamid yahay marka yani axkaamtaas ay leedahay lakin axyaana takhruju min dalika ilى kowniha min adawaati اlاstithnaa lakin laysa laazima an takuna gayru daa'ima اlاstithnaa laazim ma aha taa inaad ogaatid muhim jida wa ayib marka haddana waxaan soo galnay wuxuu iri wajcal yeel lisiwan waxaad u yeeshaa suwan waxaad u yeeshaa sawaain waxaad u yeeshaa maa u yeel jucila ligayrin loo yeelay cala اlaصaxi kulu اlaxkaam alatii dakarnaaha ligayr ijcalha lisiwan marka siwan iyo suwan waa luqaadkeeda waay afar luqaa lagu sheegay in siwan la yihaaho la gaabiyo suwan in la yidhaahdo siintoo lahoos dhigo ama la godo ayadana la gaabiyo maqsuur laga dhigo siwan iyo suwan la yidhaahdo iyo in la fadxiyo siintoo sawaa la yihaaho markaa mamduud laga dhigo labadaas saddex weeyaan waxaa lagu daray iyadoo siinta lahoos dhiga hadana la mado siwaa la yidhaahdo saddex afartaas luqa ay leedaha waana hal kelimo hal kelima cibaara kulu maa dukira cibaara can lugaati hadihi lkalima marka musanifka hadda wuxuu ku yiri wajcal yeel walisiwan suwan sawaan ijcala cala alasaxi maa ligayrin jucila wajcal yeel lisiwan waxaad u yeeshaa lafdigaas iyo suwan oo ka tafarucday iyo sawaan oo ka faracmantay ayadane waxaad u yeeshaa maa axkaamu yeel jucila ligayrin loo yeela cala asaxi qowlka saxiix haddaan qaban macnaha wuxuu ku tusinaa in sawaai siwaai waxaan aad tidhaahda in bimathaabati gayr loola isticmaalo khilaafa ka jiro laakiin qowlka ibnu maalik ou noo sheegay qowlkii yara anahu huwa axaqu laqwaali wa asaxuha qowlkaasuu hadda ka hadlaya liannahu siibaweyhi iyo majmuuca min annaxwiyiin yaa waxay qabaan sawaa walow kaana taxmilu bimacna alistithnaa ilaa annahaa tunsabu daa'iman cala adarfiya sidaasay qabaan macnaha qolaa saas qabto oo maba ka baxda darafnimadii kama baxda weligeedba sidaasay qabaan musanifkana wuxuu qabaa darafna waa noqotaa wahwa alakhar waayna ka baxdaa cala alakhar qole waxay leeyihin gaaliban sa daraf ay noqotaa qaliila takhruj can اdarfiya ila اlاstithnaa wa gayriha qolana waxay leeyihin maba ka baxda cala darfiya qolana waxay leeyihiin takunu darfan wa takunu ligayriha bikahra saddex qowl waa marka qowlka siibaweyhe wa jamaacatu daa'ima cala darfiya qowlka labaad alaqlabu anaha lidarfiya waqad takhruju anaha qaliila qowl saddexaad qowlka oo musanifka qabo waayo siwan iyo sawaan waxay tiraabo غeyr ay lamid tahay takunu ظarفa axyaana wa takunu min adawaat ااstinaaء axyaana أkhraa markaasuu ku yiri wajcal yeeli siwan waxaad u yeeshaa io wa suwan io wa sawaaءin waxaad u yeeshaa maa axkaam u yeel jucila ligayrin loo yeelay calى اaصxi oo marka maxaad leedahay qaama اqowmu siwaa zaydin siwaadi mansuub wa calaamaةu nasbi fatxa mqadara لأna ااstinaaء taam oo muujab awa haddii taam uu yahay hayr muujabme maa qaama alqowmu siwaa alifteeda markaa itbaaco rafca ah iyo nasbaa ku banaan ama mufaraqou noqonaa maa qaama siwaa zaydin siwaada faacilou noqonaa markaas wahaakada axkaamtii oo dhan u yeel marka qoladan waxay daliishteen inay sawaadi daraf ay weligeed laasimaynin qowlkii nabiga caleyh salaatu wasalaam dacawtu rabbii an laa yusalita calaa ummatii caduwan min siwaa anfusihaa hadday daraf weligeed laasimi lahayd min laguma jari lahayn waladii wamaa yuraa darfan wagayra darfin fadaaka duu tasarufin fi lcurfi aan soo martay marka hadda waxaa laga hadlaa min aa gashay marka daliil calaa annaha kharajat can darfiyatiha waxaa lamid maa antum fi siwaakum min alumami ila kaashacrati اlbaydaa fi thawr اlaswad aw kaashacrati الsawda fi thawr اlabyad hadda fiiri maa antum fi siwaakum jaari majruuray noqotay fi oo xaraf jaara gashay ayb waxaa u daliil ahay bay leeyihin qowl shaaciri walaa yantiqu اlfaxshaaa man kaana minhum ida jalasuu mina walaa min siwaaina dadow amaana wxuu le walaa yantiqu ninkaas kuma dhawaaqo alfaxshaaa waxun man kaana minhum nin ayaga kamid e waxun kuma dhawaaqo idaa jalasuu mina anaga hadday noo soo fadhiistaan walaa min siwaaina anaga waxaan ahayn hadday la fadhiistaanba weligood waxun lagama maqlin maxalu shaahidka waxaa weya walaa min siwaaina siwaado min la geli waxaa kamid ahba layiri siwaadi oo marfuuc ahaba la arkaybo wa hada min aqwى اadila calى anaha maxaan ku irahdaa inay ka baxayso waإida tubaacu kariimaة aw tushtara fasiwaaka baayicuhaa wa anta اlmushtari waإida tubaacu kariimaة mid wanaagsan khaslad wanaagsan hadii la gadayo aw tushtara lasoo gadanayo fa siwaaka adiga waxaan ahayn baayicuhaa fa baayicuhaa siwaaka niman adiga ahayn waa gadayaan wa anta almushtari wanaag oo dhan adigaa soo gadanaysa dadka kalena way iska bixinayaan u le ulajeedada marka waxa weeyaan qowluhu fasiwaaka baayicuha baayicuhaa iyuu u jeeda hadeertaan marka baayicuha siwaaka haddii la yidhaahdo baayicuha mubtada waa siwaaka khabarayba noqota iyada dhan marka iyadoo marfuucaha loo jeeda ayib waxaa kamid a ah baa laleeyahay qowlu shaaciri walam yabqa siwa lcudwaani dinaahum waa kamaa daanu markay macnaha hadal dheeraa soo socda nimankii markii wax kale anfici waayeen oo walam yabqa siwa alcudwaani inayna gardarraystaan mooye wax kale aysan u harin dinnaahum kamaa daanu say noogu abaal mariyeen say noogu jaaziyeen annagana ku jaazino dagaalan ku qaadnay waa ayib Eh, wuxuu leey ka qowli shaaciri haddana kamida ah, ladayka kafiilu bilmunaa limuamilin wa ina siwaaka man yuamilhu yashqa ladayka kafiilun adiga waxaa agtaada wax u kafaalo qaada bilmunaa qofka wuxuu yadadiilsanaya limuamilin nin wax yadadiilsado wa ina siwaaka adiga wixii kaa haray man yuamiluhu ninkii wax ka rajeeya yashqa wax jira ma ah marka wa ina siwaakadaasoo hadda ismu ina noqotay baa loo jeedaa khulaasat اlqowl waxaan daa'iman waxaan xaawila shawaahida ibnu caqiil ou sheegay inaan dul maro xataa yakuuna aalibu calaa cilmin axyaanan inuu ku adkaataa dhici karto markaasuu wuxuu yihi wاstahni naasiban bilaysa wakhlaa wbicada wbiyakunu bacda la wstahni marka hadda waxa w geyr iyo siwan iyo wixii ka farcamay waa wixii oo asmaada bitifaaq ahay markaasuu ku yihi wastahni wax ku soo reeb bilaysa iyo wakhalaa iyo wa wax ku soo reeb naasibaan xaataa kii nasbinaya mustathnaa wa biyakuunun wax kusooku soo reeb bacda laa xaal ay tahay waxa weeyaan min adawaati اlاstithnaa afcaala ka mid eh. afcaashi waxa weeyaan bilitifaaq laysa iyo iyo laa yakuunu kuwa kaloo mutaradidka ane ah cadaa iyo khalaa weeyaan markaasuu wuxuu ku yiri waa isku qabtay wastahni wax ku soo istithnoo binaasiban xaal aad tahay mustathnaha midkii nasbinaya bilaysa wax ku soo istithnoo qaama alqowmu laysa zaydan wa khalaa wax ku soo istithnoo qaama alqowmu khalaa muxamadan wa bicadaa wax ku soo istithnoo oo qaama alqowmu cadaa muxamadan w byakun wax kusoo istithnoo laakin bshardi byakun waxaa u shardi bacd lah qaama اlqowm laa yakunu muxamada muxamed uusan ku dhex jirin marka kuwan eh, markii aan u nimaado khalaa'i cadaa noo reeb waa imaan doonaan laakiin laysa i laa yakunu waa nafyi sooma yakuunu tasarufaadkeeda kuma jirta yakuunu oo ficil mudaaric keligeed ah oo haddana laa ku nafyisan taas keligeed laakiin hadda takuunu iyo kun iyo kuma jiraan waxaasoo dha dawaat istithnaa laakiin ficil mudaaricu yakuunu oo laa ay ka horeyso intaasaa shardi ah marka waxaad leedahay qaama alqowmu laysa zaydan marka laysa iyadoo istithnaa ah yay haddana min anawaasikheeda iska tahay qaama alqowmu ficli faacil marka tiraah laysa ficlun maadin min anawaasiqi yarfacu isma wayansib alkhabra wasmu laysa damiiru mustatirun wujuuban eh, yacuudu ila alqaa'imi almafhuumi min alqowmi yani qaama alqowmu laysa min alqaa'imiin aw laysa alqaa'imu zaydan laysa alqaa'imu zaydan ama waxaa leeyahay ismu laysa damiiru mustatirun wujuuba taqdiiruhu albacdu almafhuumu min alkuli liannahu qaama alqowm haddaa tira dhammaantood waa istaageen waay markaasaa waxaa leeya laysa albacdu zaydan yacni kuwa istaaga kamid ma ah zayd laa yakuununa saasay la craab tahay marka waxa weeyaan macnihii ay istithnaaha ka tahay laakiin isimka waxaa lagu nasbinaa khabaru laysa io khabaru yakunu baa laleeyahay markaad tirahda laysa zaydan aad zayda khabaru laysa qaama alqowmu laa yakunu muxamedan muxamedin khabaru laysa isimkeedana mustatir waayo marka macnihay istithnaha ka tahay laakiin axkaamtiin usoo sheegn wax isma bedelin intaas waayo wastahni ku soo reeb naasiban xaal a ah tahay mustathnaha midkii nasbinayo oo ku nasbinayo ama mafcuulnimo bileysa wax ku soo reeb khabaraas noqonaa markaas wa khalaa ku soo reeb qaama alqowmu khalaa muxamadan haddaa tiraa mafcuulu bihi khalaa buu noqona liannahu khalaa laysa min akhawaati kaana wa bicadaa qaama alqowmu laysa ay cadaa muxamadan haddaa tiraa mafcuulu bihi faacilkiisana damiir mustatir wujuub meelaha faacilka in la astura ah oo tobanka ayay qeyb ka tahay wa biyakuunu wax ku reeb laakiin bishardi eesh bacda laa inay ahaato marka kuwaasna waxa weeyaan laysa iyo laa yakuunu waa afcaal biitifaaq wa inkasta oo laysa xaraf waa dad ay haagaa nagu soo marnay laakiin khalaa iyo caddaa buu kaaga hadlayaa wajrur bisaabiqen yakuunu in turid wa bacda mansib wanjiraarun qad yarid wajrur jar bisaabiqen yakuunu yakuunu labada ka horeeyeen haddaad rabta mustathnaa ku jar in turid haddaad doonaysa oo hadda fiiri shicirkii gadaal ugu laabo yakuunu meeqaa ka horeysa cadaa iyo khalaa ka horeysa leysa kuma jirto labada oo yakuunu ka horeysa oo ah cadaa iyo khalaa bisaabiqe yakuunu labada oo yakuunu ka horeyso waxaa lagu leeyahay haddaad rabto wax ku jar mustathnihi in turid oo waxaad dhihi kartaa qaama alqowmu khalaa zaydin qaama alqowmu cadaa zaydin aada leedahay oo khalaadii markaas xaraf jar ay noqonaysaa zaydin majruuru bikhala macnihii bay istithnaa ka tahay laakiin jaar iyo majruur ay noqdeen marka khalaa iyo cadaa yataradadaani bayna alxarfiyati waalficliya fain jacaltahumaa ficla yajibu nasbu maa bacdahumaa calaa annahu mafcuul wain jararta wain atayta bimaa bacdahu majruuran jacaltahumaa xarfay jarin intaas kale a markaasuu ku yiri wajrur ku jar mustathnihiyaa la jaraa bisaabiqe yakuunu yakuunu labada ka horeyso oo aan kuu soo sheegay yakuunu cadaa khalaa ka horeysha ku jar in turid hadaa fa in jararta bihimaa saaraa xarfa jarin wa in nasabta bihimaa saaraa ficlayni intaas wa ayib waxau ku yiri markaas wa bacda mansib wansib nasbi mustathnihi bacda maa ma hadday ka hormarto haddii maa khalaa io maa cadaa haddii la yidhaahdo yatacayanaani an yakuuna ficlayni intaas waa hadday ma ay maa ka hormarin oo khalaa iyo cadaa la yihahdo laba wajiyaa ku banaan inaad xaraf ka dhigtid xarfayn inaad ka dhigto maa bacdahumaa majruur aad ku dhigto ay ku jirtid iyo inaad ficil ka dhigtid laba ficil oo wixii laga hormariyo yatacayanaani an yakuuna ficlayni lannahu maadi masdariye waay maadi xuruufta anna iyo an iyo ma iyo key waxaan kusoo dhaafnay alxuruuf almasdariya markaan mawsuulaad soo hadlayna maada masdariyada tatalabu jumlatan taqacu silatan laha aw tuawal maa bacdaha masdaran haddii xaraf jaar laga dhigo ayagi maa bacdaha laguma dhihi karo eh, xaraf eh, masdar lagama dhalaalin karo maada masderiyana wax masder laga dhalaalinay rabtaa ficilka marka masder laga dhina marka qaama alqowmu khuluwa zaydin ay noqon lahayd taasna waxay ku imaan kartaa in ayada maada masderiyada ah bacdigeeda ficil laga dhigo markaasuu ku yiri wansib nasbi mustathnihii oo khalaa'i cadaa lagu nasbiyey bacdamaa haday maaka dib dhacan oo maa khalaa i maa cadaa wixii ka dambeeya mustathnihii nasbi oo maa khalaa zaydan maa khalaa maa cadaa muxamadan dheh markaasuu ku yidhi wanjiraarun hoos dhigne qad yaridu inuu soo arooraa la arkaa ayadoo maa laga hormariyey labadan ficil maa bacdigooda inuu majruur ku yimaadana waa la arkaa laakiin qaliil wa ama shaad wa ama daruuro waay sidaasuu ku leeyahy ayib marka wjru bsaabiqeen yakuunu in turid wbacda mansib wansib nasbi bacda ma wanjiraarun hoos dhig inuu hoos dhigmane wanjiraarun hoos dhigman wanjiraarun inuu macnaha hoos dhigmadane qad yaridu isimkii mustathnahay inuu hoos inuu hoos dhigmo waa la arka iyadoo maa ka hormartay marka ayaga oo wax lagu jaray waxaa layihi qowl shaaciri khala laa arjuu siwaaka wa inamaa acudu ciyaali shucbata min ciyaalika ou yiri ayagoo wax xarf laga dhigay khala llaahi khalaa xarfu jar allahi ismajruur yay noqonaysaa khala llaahi ilaahay waxaan ka ahayn laa arjuu siwaaka adiga waxaan ahayn ma rajaynay yani awala arju llah uma huma arjuuka saas oo kale wa wa inamaa acudu ciyaalii caruurtayda waxaan ka tirinaa shucbatan qeyb min ciyaalika nin aad kabiiru lmutasawiliin wa waxaa weye ninka ixraaju ku samayna anigii adiga qof aan ilaahay ka soko bacd allahi tacaala adiga un baan ku rajaynaa inaad maanta duruuftan wax igala qabatid markaasuu iri caruurtaydanba waxaama ka dhigaa qeyb caruurtaada ka mid ah marka nin la yidhi caruurtayda caruurtaadaad kamid yihiin si uu yeelo ma laha waxaa la mid ah laleeyahay oo sidaas oo kale loogu jaray shaacirka qowlkiisa tarakna fi lxadiidi banaata cuujin cawaakifa qad khadacna ila nusuuri abaxnaa xayahum qatla waasra cada shamطaa'i waطifli sagiiri taraknaa waan ka tagnay fi lxadiidi waadigii oo hoose banaata cuujin fardihii ayaan kaga tagnay faraska cuuj la fardihii ou dhalay oo raggii ku dagaalamay iyo ayagii baan meesha ku laynay cawaakifa xaal ayin kuwii nagaadi ah qad khadacna u khuduuceen ila nusuuri gorgoryaasha iska cunaa meeshii aygoo bakti ay yaaliin abaxnaa xayahumaan banaysanay midkooda nool qatlan wa asran midkooda nool midan dilnay iyo midan qafaalanay cada shamtaai midda cajuuzada iyo wa ifli sagiir umaan iska dhaafnay buu leehy marka cada shamtaai cadaadii oo wax lagu jaray waayo oo xaraf jaar laga dhigay eh, ayib markaasuu wuxuu ku yiriyey laakiin ma hadday ka hormarta waa xugum kale markaasuu musanifku yiri waxaytu jara fahumaa xarfaani kamaa humaa inasabaa ficlaani waxaythu meel makaan jaraa ay wax hoos dhigaan cadaa'i khalaa laga hadlaa haday waxa ka dambeey ay hoos dhigaan fahumaa xarfaani laba xaraf jar waay kamaa humaa say u yihiin ina sabaa hadday ay kordhigaan ficlaani say u yihiin haddii waxa ka dambeeyana uu kordhigan yahayna waa laba ficil waxa ka dambeeya haddii hoos dhigan waa laba xaraf waxaythu makaan jaraa ay hoos dhigaan oo waxa macnaa an idaa jaaa maa bacdahumaa majruuran fahumaa xarfaani laba xaraf waay kamaa humaa say u yihiin ficlaani laba ficlin in nasaba hadday kordhigaan hadday waxa ka dambeeyaan waxa ka dambeeya ay kordhigaanna laba ficil ay noqonayaan sidaasuu ku leeyahay ayib waka khalaa xaashaa walaa tasxabumaa wa qiila xaasha waxashaa faxfadhumaa musanifka hadda khalaa iyo cadaa iyo xashaa inuu wada sheegay hal meel oo ku wada sheego ousan kala reebinay ahayd maca daalika labadii khalaaya cadaa markuu uu soo sheegay yuu si gooni ah haddana uu xaashaa meeshan ugu sheegay xaashaada marka khilaaf badan baa ka jira sidaas daraaddeed baa yuu gooni hadalka ugu khasisay sababta waxa weeyaan dad baaba inkirayaan xaashaa maba noqoto ficil aslan sideedaba xaraf jaar lay noqotaa marka macnaheeda waxa waaye haddii saas aan qowlkaas qabana yajibu an yaأtiya maa bacdaha majruura daa'ima sidaas ina noqoto wa oo qaama alqowmu xaasha zaydin in weligeed ba la yidhaahda saas waay laakiin waxaa la leeyahay sax waa saasay ku badan tahay laakin laa yatacayanu dalika oo aimo waaweyn oo oo faraa iyo abu zayd alansaari iyo ay kamid yihiin wa min dalika imaamu maalik saaxibu nadmi uu ka mid yahay yaa waxay leeyihiin khalaa labadiba waa loo isticmaali karaa markaasuu wuxuu ku yiri wa xaashaa lafdigaas xaashaa ah ka khalaa bay la mid tahay walaa tasxabu maa maana lalama saaxibiyo maa xaashaa lama yiraahdo sidii maa khalaa iyo maa cadaa wa qiila waxaa la yidhi xaasha iyo waxashaaa layidhi faxfadumaa labadana xifdi min lugaatihaa xaashaa in layidhah alif lagu taago laba alif alif wasadka iyo alif ugu dambeeya xaashaa in la yidhaahdo xaasha lilaahi in la yidhaahdo oo hal alif oo hore bas oo kan dambe laga gooy iyo kan hore in la gooyo kan dambe loo baaqiyel xashaa la yihahdo intaas min lugaati xashaa wahiya bimacna tanziih waa loo isticmaalaa waa mida xaasha lilaahi oo kale bimacna istihnaana musanifka waa loo isticmaalaa buu leeyahay istithnaa waa loo isticmaalaa markaasuu iri xaashaa lafdigaas xaashaa ka khalaa oo kale weeyaan oo xugumkii aad khalaa i cadaashiisa yajuusu an tansiba maa bacdahumaa calaa annaha ficlun aw an tajura maa bacdahu maa bacdaha biha calaa annaha xarfun walaa tasxabu maa maana lama saaxibto maa xaashaa lama yiraahdo marka waqiila min lugaatiha waxaa layihi xaasha waxasha faxfadhumaa xifdi sidaasaa layihi mima stadalahu eh, ibnu maalik wa jamaacatuhu qowl lfarasdaq xaashaa qurayshan faina allaha fadalahum cala albariyati biاlislaami waaddiini ou yiri farasdaq waxaa la yidhaahdaa yustashhadu كلامه walaakinahu laysa bishaahidin shaahid waxa w liithbaati اlqaacida laakiin istishhaadka waxa weeyaan litawdiixi اlqaacida keli a xaashaa qurayshan quraysh wax ka soo haray unbaa yaan anaga ka fadli badannahay buu ri naxnu afdal nnaasi xaashaa quraysha quraysh wixii ka soo haray unbaa marka wuxuu laga reebo unbaa naga fadli badan fa ina allaha ilaahay fadalahum cala albariyati wuxuu ka fadilay bilslaami wadiini ou ku fadilay bimacnaa rasuulkiiu kasoo dhex saaray calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la leeyahay eh, xaashaa qurayshan yuu shaacirkaa isticmaalay walow lam yakun eh, qabla alislaam yusa inkastousan ahayn laakiin maca dalika waa nin qariib waqti alixtijaaj hadalkiisa ictibaar badan uu leeyahay waxaa la maqlay baa la yidhi qowlu axadihim allahuma kfir lii waliman yasmacu xaasha shayطaana wa aba lasbaq yaa laga maqlay carabtii hore baa layidhi markaasuu yihi xaasha shayطaan ilaahu aniga iyo ninkiina maqlay ducadeyna ajiib xaasha shayطaan wa aba lasbaq ninka la yihah labadaas ilaahu dembiga ha u dhaafi marka taas yaa loo daliishtay inay xaashaadii axyaana takuunu bimathaabati khala oo yunsabu maa bacdaha calaa annaha ficlu aw yujaru maa bacdaha calaa annaha xarfun intaasba waa la yiri qaala annaadimu alxaal alxaalu wasfun fadlat muntasibu mufimun fii xaalin ka fardan adhabu wa kownuhu muntaqila mushtaqa yaglibu lakin laysa mustaxaqa wykthur اljumuudu fi sicri wa fi mubdi taawuli bila takalufi kabichu mudan bkada yadan biyad wakara zaydu asada ay ka asad wاlxaalu in curifa lafda faاctaqid tankiirahu macnanka waxdaka اjtahid wmasdaru munakaru xaalan yaqac bkahraة kabaktة zaydu طلc walam yunakar gaaliba dulxaali lam yataahar aw yukhasas aw yabin min bacdi nafyin aw mudaahihi kalaa yabqi mru'un cala mri'in mustashila inta wuxuu ka galaa musanifkii xaalkii markaasuu wuxuu ri alxaalu wasfun fadlatun muntasibu mufhimun fii xaalin ka fardan adhabu alxaalu xaalkii wasfun sifo weeyaan fadlatun ee dheeraadahu cumdada kalaamkii aan ka mid ahayn muntasibun haddana kordhigan mufhimun haddana fahamsiinayo fii xaalin ee fii hay-atin mithaalkeedan waxaa ka mid ah, ka fardan adhabu adhabu waan tagaya fardan xaal aan ahay munfaridan anoo kaligay ah marka musanifka xaaladii buu ku tacriifiyey markuu tacriifkeedii iyo shuruudeedii sheegay yuu haddana ku mithaaliyey markaasuu wuxuu leeyahay macnaheedii xaalkii waxa weeyaan siduu musanifka leeyahay xaalada muakidka labay u qeybsantaa xaala muakida iyo xaala muasisa muakida markay tahay bimacnaa anahu laysa lahaa macnan khaas inamaa tuakidu maa qablaha taas waa imaa doonta marka musanifka alxaalu wasfun fadlatun madkuuru aw ma libayaani اlhay sidaasuu ka rabaa wasfun fadlatun muntasibun dukira libayaani xaali lhay-a intaasuu ku tacriifiyey markii la yihi wasfun alxaalu wasfun weeyaan waxaa ku baxay wixii xaaladii hay-adii cadaynaya laakiin wasfi aan ahayn maxaa tiri mathalan rajactu lqahqara yacni socodkii qahqara ah ayaan laabtay qahqara hadda xaala waaye tubayin hay-a laakinahu laysa biwasfin oo isim waay fadla markaan niriyey waxaa ku bahay cumdadii haddaa tiraa zaydun jaaa zaydun daaxikan haddaa tiraa daaxikan xaalo waa laakin jaaa haddaa tiraa zaydun daaxikun haddaa tiraa zaydun daaxikun daaxikaas hadda wasfi weeyaan yubayinu alhaya ayda laakinahu laysa fadlatan inamaa huwa cumda khabaru mubtada wa zaydun daaxikun haddaa tiraa ayib waxaa sidaasoo kale ku baxay muntasibun markaan leenahay jaaanii rajulu raakibun fiil raakibkaas wasfi weeyaan fadla weeyaan laakinahu mansuub ma ah asna waa baxay marka kownuhu muntasib inkastoo xugumkii ay iska tahay laakiin axyaana yudaru ilaa dikrihi waa xugumkii iyo tacriifkii oo laisdhexgeliyo waay markaas wuxuu musanifka leeyahay alxaalu wasfun weeyaan wasfigoo fadlatun dheeraad ee muntasibun kordhigan mufhimun fahmsiina fii xaalin ay yubayinu lhay-a mithaalkeedi ka fardan adhabu yani hay-adu cadayna kayf yani cala suura alatii dahabtaha cala suura alatii dahabta markaad tegaysay sideed ku tagtay hay-adii aad ku tagtay ma kunta raakiban maad ahayd maca jamaaca maad ahayd ma keligaabaad ahayd hay-adii aad ku tagtay kuu cadaynaysaa markaasuu yihi fardan adhabu marka kaas weeyaan markaasuu musanifku wuxuu yihi wa kownuhu muntaqila mushtaqa yaglibu laakin laysa mustaxaqa wa kownuhu xaalkii ahaanshadiis xaal yudakaru wa yu'anath haddaad tidhaa xaalii tayib waa dhihi kartaa xaali طayibana waa dhihi kartaa xaal asagoo hadda mudakar lafdigiisa ka ah macnahana wuu ka taniyeysan yahay taana waa la geli karaa waana laga dari karaa alxaalatu waa markaasuu ri wa kownuu xaalki ahaanshadiisa muntaqilan mid warwareega ou ahaado mushtaqan mid lasoo dhambalayna ou yahay yaglibu waa gaalib noqdaa laakin laysa mustaxaqan mid waajib ah ma aha marka taas wuxuu ku tusinaya min shuruudi اlxaali an yakuuna muntaqila wa an yakuuna waصfan wa an yakuuna keyta mansuuban sidaasa axkaamtiisa laga tiriya markaasuu wuxuu ku leeyahy musanifka wa kownuhu muntaqilan inuu yahay mid warwareegayo yacni xaalka waxaa lagu yaqaanaa shay thaabit aan ahayn hadda haddaa tiraa jaaa zaydun raakiban xaal uu yahay mid wax saaran oo hadaa tirahda hal zayd daa'iman ah, raakib ama maalin waa fadhiyaa maalin waa socdaa maalin wax bou fuulaa soo saas maah jaaa zaydun daaxikan laysa zayd yalzamu daxika daa'iman marka waa xaalo waxa lagu yaqaanaa inay muntaqil tahay ko laakiin wuxuu ku yidhi yaglibu oo waa maxay marka qaarkeed waxaa laga yaabaa inay mulaasima lisaaxibi ay noqoto haddii aad tiraa dacowtu llaha samiican dacowtu llaha ilaahay aan baray samiican xaal uu yahay allihii maqal badan oo ninkii oo alla barya waa maqla marka samiicantaas xaalo waay wa maca xaala mulaasima lisaaxibiha muntaqila ma ah yani ilaahay daa'iman yatasifu bisifati samci jala jalaaluh marka ma aha muntaqil sidii zayd oo marna daxik laga arkay marna uu ka tagay ma ah ayib waxaa lamid ah baa layidhi khalaqa allaahu zaraafata yadayha adwala min rijlayha khalaqa allaahu zaraafata ilaahay wuu abuuray zaraafadii yadayha xaal labadeeda gacmooda horo labadeeda lugooda horo adwala xaal ay min rijlayha ay ka dhaadheeryihiin horey bay u dheertahay gadaalay u gaaban tahay marka zaraafaday giriga waay hadda fiiri yani ma jiro mar uu ay maalinna lugaha hore u gaabnaan maayaan maalinna lugaha hore weligeedba lugaheeda hore waa dheeryihiin marka waa xaalo oo mulaasima ah marka waxaa laleeyahay saddex masala bay xaaladii waxay noqotaa mid mulaasima ah kow inay noqoto muakida haddaad tiraa zaydun abuka caطuufan zaydun abuka weeyaan caطuufan xaal u yahay aabba weligiisba wiilkiisa caطuufba u yahay marka taas caطuufantaas bimacna alubuway adkeynaysaa lannahu aabbaha waxa laga yaqaana asi inuu caطuuf yahay waxaa lamid eh wa yowma ubcathu xayan ou yiri nabiy laahi eh, maxaan ku iraahdaa eh, ciisa ubcathu xayan hadda ubcathu xayan ubcathu maalin laysoo bixina xayan xaalan ahay fiiri xayantaas waxaa weya mulaasima waa bacda albachi qofka tulaasimuhu اlxayaat mida labaad waxaa weeyaan an yadula caamiluha calى tajadudi saaxibiha wakhuliqa alinsaanu daciifan haddaa tiraahd alinsaanu daciifan weligii sifatu dacfi tulaasimu اlinsaan lama arkaa insaan qawi ah qawigaas bictibaari fi maa beynana waaye laakin bictibaar xaqiiqat اlinsaani daciif waaye maka baxsanay marka sababtana waxaa lagu leeyahay sifada asiga caamilkiisa oo khalaqa yatajadad yani kula ywmi wayukhlaqu bashara wayamuutu aakharuun midka saddexaad waxa weeyaan waxa weeyaan waa samaaci yuxfad walaa yuqaasu caleyh hadday axwaal timaado mulaasima shahida allahu anahu laa ilaaha ila allah walmalaaikatu wa ululcilmi qaa'ima bilqisti qaa'imantaas xaalo waay ilaahay baana subxaanah wa tacaala lagu sifeeyey oo qaa'iman bilqisti marka yani waxa weeyaan ilaahay daa'iman waa caadil jala jalaaluh oo maalin hadda alaleeyahay oo qisdigii ka baxsanaya ma jiraan sidaasoo kale anzala ilaykum alkitaaba mufasala anzala ilaykum alkitaaba ilaahay kitaabkuu idinsoo dejiyey mufasalan xaal uu yahay mid wax lagu kala cadeey marka fiiri kitaab ullaahi laysa hunaaka mara min almaraat yakhruj can kownihi mufasalan laakin daa'ima huwa mufasal marka marka sidaa daraaddeed musanifka ma dhihin yani min shuruudi an takuuna muntaqila ma dhihin laakin yaglib uri haddana mushtaqan inuu ahaado waa xaalki mushtaqan ousan jaamid noqonin <clears throat> wa kownuhu xaalki ahanshadiisa muntaqilan mid warwareega uu ahaado mushtaqan mid wax kale laga soo ishtiqaaqday ou yahay yaglibu waa bataa laakiin laysa mustaxaqan markii mushtaq lagu leeyahy isim faacil isim mafcuul iyo wixii lahal inay noqoto waay ayib markaasuu musanifku wuxuu uri wayakhuru ljumuudu fii sicrin wa fii mubdii ta'awulin bilaa takalufi kabixhum dambi kadaa yadan biyad wakara asadan ay ka asad musanifka hadduu qaacida qariro qaacida markuu musanifka sheego sidiina ha dhowti dambe meelo kaloo mataahaad aan loola aadin iyo waxaa weeyaan iyo miithaalkeeda raacinaya markaasuu uri wayakhuru mushtaqa niri isim faacil isim mafcuul inay noqoto weeyaane wa yakhuru ljumuudu jumuudkii midkii ficilkii hayru mutasarifka ahaayaa loo jeedaa xaaladii jaamid bay noqotaa waana badataa fii sicrin fii maa yadulu cala asicri io wa fii mubdii ta'awulin wixii la awili karo mushtaq lagu awili karo bilaa takalufin ayadoon laysku dhibaynin mithaalkii waxaa ka mid e muddan xaal uu yahay muddan bikada yadan biyadin muddan xaal uu yahay bikada ku gad yadan biyadin ku gad wa kara zaydun baa soo laabtay dagaalkii uu ku laabtay markii lakala cararay uu dagaal laabtay asadan xaal uu yahay ay ka asadin saasaa loo jeedaa marka musanifku wuxuu ku leeyahay alaslu an yaأtiya alxaalu mushtaqan jaaa zaydun daaxikan fatabasama daaxikan jaaa raakiban jaaa maktuufaya alaydi kuli waa awsaaf waa isim faacil isim mafcuul saasaa asalki ah ayib markaasaa wuxuu ku leeyahay marka qaarkeed jaamiday timaadaa marka qaarkeed xaalada jaamiday noqotaa laakiin goormay jaamid noqotaa in dalat calaa sicrin mithaalkeedi waxaa ka mid eh gad mudan bidirhamin aa tiri ama mudan bikada bichu gad mudan xaal ou yahay bidirhamin ku gad hadda mud waa weel wax lagu cabiro waay koombo waay mudka wasfi ma aha maca daalika waqaca xaala wahwa jaamid limaada liannahu muawalu bimacna اlmushtaq oo bichu gad musacaran xaal uu yahay kii lagu sicriya kulu mudin bidirhamin marka mudan marka laleeyahay dalla cala asicri markaasaa waxaa laleeyahay asiga jaamidba ha ahaada yuawal cala almushtaqi ah oo isim mafcuul ahoo musacaran ah musacaran mid lagu sicir gooyey kulu mudin bidirhamin lagu sicir gooyey saasay noqonaysaa ayib waxaa lamid ah eh, hadda kabiixu mudan bikadaa yadan biyadina waa lamid hadana waa mid saddex mithaal labaad waay waxa waay yadan biyadin waxay ka dhigan tahay maa yadulu calaa tafaaculin ama mufaacala wixii ku tusiyo bichu gad ama bictu waan gada yadan biyadin nabiga aleyh salaatu wasalaam markuu yihi laa tabiicuu ahab bidahabi ilaa yadan biyadin yadan biyadin xaal uu yahay mooye ala leeyahay yadan biyadin bimacnaa waxa weeyaan munaajazatan waxaa la diidaa inuu axad اlciwadayni mawjuud ou yahay mid kale uu maqan yahay dad badan baa saas ribada ku cuna markastaba hadda dollar baa la kala sarafanayaa nin baa wuxuu leeyahy boqolkan doolar eh, konton ii saraf eh, eh, haddana isiisii ama konton lacagteeda isiisii inta kalena ha iisiinin haddii intuu lacagti ka qaato lakala sarafta kadib intaan ammaanay wahay waa fiicnaan lahayd wuxuu leeyahay eh, lacagta meeqay joogta hal milyan ay joogtaa khalaas laba boqoloo kun isiisii boqolkaana hayso wixii marka ma qaadanin wixiisiyo dambiyadin kuma qaadan ribuu ku dhacaya ribada mufaadalana way ku timaadaa ta'jiilna way ku timaadaa riba nasiia riba alfadlia lakala yihahda dadka hadda waxay yaqaaneen riba unbay yaqaanaan ama waxaa laleeyahay waxaa ka mid e eh, fii mubdi ta'awulin bilaa takalufin wax mushtaq lagu awili karo ayadoon laysku kalifin waxa weeyaan kara zaydun asadan aa kara zaydun baa tashbiihu ku tusinay kara zaydun baa dagaalkii ku laabtay alkaru walfaru laba macnoo kala duwan waay alfaru waa markii dagaalka laga soo cararo far eh, maxaan ku yidhaahdaa fari karina waa marka lagu laabana marka waxaa le dagaalka kari fari waa marka kara zaydun baa laabtay oo dagaal ku laabtay asadan ay mushabahan bilasadi xaal u yahay marka asadan oo isim jaamid ah yaa xaalo dhacay marka waxaa loo ogolaaday liannahu fii mowqici اlmushtaqi oo uu macnaheeda ka dhigan yahay mushbihan alasada xaal uu yahay mid asad ka shabaha ayib marka musanifku wuxuu ku yihi wayakhuru jumuudu jumuudka kuwaana ku badan laakiin kuwoo kalena waa dhacaan macnaheedii sidaas waay khulaasat اlqowl waxaa lagu leeyahay kown alxaal yaأti mushtaqan laysa bilaazimin inamaa huwa alaglabiya jumhuudkii marka inuu tashbiih ku tusiyo waa la ogolaanayaa oo waxaad leedahay kara zaydun asadan badat iljaariyatu qamaran fiiri qamaran waa iska isim jaamid ah laakiin macnaheedii maxaa waaya bmacnaa mudiia oo kale watahanat husnan macnaha waxay islaablaabtay watahanat waa ismarmaroojisay husnan xaal ay tahay bimacnaa kalghusni waay hadday mufaacala ku tusisane waa tii aan yihi bichu ama bictuu yadan biyadan ay mutaqaabidayni ay lamid tahay mutaqaabidayni oo wasfi mutaqaabidayni isim faacil waay wa kalamtuhu waan hadlay faahu afkiisa xaal ilaa fiya afkayga uu saaran yahay macnaha cid noo dhexayso risaal noo kala gudbisay ma jirto wa kalamtuhu faahu ilaa fiih ay mutashaafihayni a lagala jeeda waxaa lamid ah laleeyahay xaalada ay ku tusinay oo ay banaan tahay inay jaami dhacdo idaa dalat cala tartiib waxaa tiri udkhuluu rajulan rajulan hadda fiiri udkhuluu gala rajulan rajulan xaal aad tihiin marka waxay ka dhigan tahay ay mutaratibiina xaal aad adinkoo qof qof u soo galay sidaasay lamid tahay marka intaasu hadda musanifku wuxuu ku leeyahay wayakthuru ljumuudu midkii angegnay waa bataa xaala inay jumuud ku timaado way badataa inay dhacdo fii sicrin fii maa yadullu cala sicri iyo wa fii mubdii ta'awulin mid in mushtaq lagu awilo muujinayo bilaa takalufin ayadoon macnaha wax oo macquul oo la fahmi karo oo macnaha lagu awilayo mithaalkeeda waxaa waay kabichu gad muddan xaal uu yahay mudkii bikada uu yahay yadan xaal aad yadan biyadin xaal aad ku gad marka mudan bkii sicri waay yadan biyadina maa yadulu cala atafaacul ama cala almufaacala kan razayduna maa yadulu cala atashbiih intaasaa badanuu ku leeyahy musanifka ayib markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay haddii xaaladii intaas ay dhacdo waa banaan tahay ayib xaalo waxaa jirto bilaa takalufin a la yidhi xaalo waqacat jaamida walaysat muawalata bilmushtaqi mithaalkeedii waxaa laga dhigay mathalan إنا anzalnaahu qur'aana عربيا fatamahala lahaa bashara sawiya fatama miiqaatu rabihi arbaciina ليلة iyo wixii lahal ah musanifku wuxuu ku yiri markii hore wixii ay dhici karto in mushtaq lagu awilo ayadoon laysku takalufayno macno oo meesha laga fahmi kara in mushtaq lagu awili kara inay ahaato laakiin hadda fiiri inaa anzalnaahu waan dejina quraankii quraanan xaal u yaha baa layiri marka quraanan waa isim oo jaamid ah walaysa bimuawalin bimushtaqin sababta u banaysayna waxaa weeyaan annahu mawsuufun biwasfin carabiyan carabiyan a waxay tahay wasfi ah liannahu mansuub ila alcarabiya waa waa banaan tahay waxaa lamid i eh, fatamahala lahaa basharan sawiyan fatamahala lahaa wuxuu isu muujiyey basharan xaal uu yahay basharkoo sawiyan fiiri markaa basharan waa isim jaamid ah laakiin likowni wusifa bimaa huwa mushtaq oo sawiyanti ah yaa waxaa la yiriyey yaa baneeyey inay jaamid ay dhacdo ama cadad bay ku tusisay waxaa tihi fatma miiqaatu rabihi arbaciina leylata fatama waxaa dhammaystirmay miiqaatu rabihi rabbigiisa miiqaadku uu ballan qaaday inuu kula kulmaa arbaciina leylatan xaal uu yahay uu dhammaystirmay marka fiiri arbaciinadaas waa isim jaamida maca dalika waqaca xaalan likownihi yadulu cala alcadad xaala gayr muawala bilmushtaq waay ama tafsiilow ku tusiyey waxaa tiri haadaa busrun adyabu minhu radban haadaa midkan busrun weeyaan may haadaa midkan busran xaal uu yahay timirta qeybyaalka maraaxisa soo marayaa busri la yidhaahdo balxi iyo busri iyo ratb iyo timiray soo noqonaysaa haadaa midkan busran xaal uu yahay asigoo busriga adyabu minhu wuu ka macaan badan yahay ka fiican yahay rutaban asoo rudaba rudab timirta inta ka horeysa waa markuu gaduutaa la yihahda marka xaalaad almuhim waxa weeyaan xaaladii asalkeeda mushtaq inay ahaato waay jaamid waa dhici kartaa laakiin jaamidkaa laba u kala baxa inay jaamidna noqoto o muawal bimushtaq ay tahay iyo inay jaamid tahay laakiin laysa bimushtaqa b eh, maxaan ku irahdaa laysa muawala bimushtaq laakin laha min almusawiqaat maa sawaqahaa an taqacahaa jaamidatan intaas un baa loo jeedaa meeshaas ayib markaasuu wuxuu ku yihi wاlxaalu in curifa lafda faاctaqid tankiirahu macnanka waxdaka اjtahid wاlxaalu xaalkii in curifa lafdan haddii lafdigiisa la macrifeeyo faاctaqid ictiqaadi tankiirahu nakiranimadiisa macnan xagga macnaha inuu nakiro ka yahay ka qowlika waayo اjtahid a lagu yihi waxdaka xaal aa tahay markaasaa waxaa laleeyahay min axkaami eh, alxaal waxaa kamid eh, an takuuna nakira liannaha tubayinu hay-atan fii saaxibiha saaxibulxaalna macrifo inuu noqdo xaaladana nakira inay noqoto qaacidada guud saas waa marka haday dhacda buu ku leeyahay xaaladii inay ku timaado macrifo asalkeeda ku celiyo nakira ku awil u jeedaa oo marka waxaad leedahay ka waxdaka ijtahid ijtahid dadaal waxdaka xaal aad tahay hadda waxdaka lafdigaas waxaa la yidhaahda mudaafun ilaa aلdamiir wاlmudaafu ilaa axadi اlmacaarifi macrifa haddii la yidhahda hada ghulaamu muxamed haddii la yihahdo waa la garanaya haddii muxamed la garti wiilkiisa waa la garanaya marka waxdaka oo haddeertaan eh, macrifo ah yaana xaal laga dhigay waxaa lagu leey lafdiga waxdada ah mutawaqilun fi nakira xataa inahu laa yaktasibu macrifata mima udiifa ileyh dadaaba saas qabow marka waxaa laleeyahay waxdakadaas oo macrifada ah waxaad ictiqaadisaa macnaheeda inay nakira ka tahay oo ijtahid munfaridan ay macnihii ka dhigan tahay marka lafdigan hadda yaysan ku qatalin oo mudaaf ila lkaafi ah laakiin waxaad qaadataa in eh, maxaan ku irahdaa bimacna infiraad qaado sidaasuu ku leeyahay carabti waxaa laga maqlay jaauu aljamaa alghafiir jaauu waa yimideen aljamaa alghafiir xaal ayin kuwa badan aljamaa alghafiir al a ku jirto macrifo waay waxay ka dhigan tahay la yidhi jaauu jamiican ay ka dhigan tahay marka yuawalu bidaalika waxaa kamid ah layidhi arsalaha alciraaka yani waa diray ayadoo macnaha dagaalamayso macnaheedu waxay ka dhigan taha layidhi arsalahaa muctarikatan iyadoo iscariirinayso you diray marka hada qowlu jamaahiiri naxwiyiina sidaasay qabaan laakiin reer baaqdaadiyiin iyo qaara waxay qabaan laa maanica an taأtiya alxaalu fi xaalaati qaliila macrifa oo waxay baneeyeen jaa zaydun araakiba xaal uu yahay in la yidhaahdo yay baneeyeen kuufiyiintana waxaa yidhaahdeen hadday xaaladii macna shardi ay ixtimaalan tahay oo azaydu zaydun araakiba axsanu minhu lmaashi oo bimacnaa ay bimacnaa eh, shardiya waxay ka dhigan tahay zaydun idaa rakiba axsanu minhu idaa mashaa oo kale waay waa la ogol yahay haddii kalena lama ogolo tafaasiil laakiin qowlka weyn iska qabso oo la yaqaano oo ah xaalo waa nakiro jaaa zaydun daaxikan daaxikan nakiro weeyaan saasa asale waxyaalihii oo dhacane lidaruura ama lishuduudin yuqaasu eh, yuxfadu walaa yuqaasu caleyh in la yidhaahdo markaasuu musanifku wuxuu uri wamasdarun munakarun xaalan yaqac bikahrati kabakhtatan zaydun طalac wa masdarun masdar masdarkoo munakarun la nakireeye yaqacu xaalan bou dhacaa xaal bikahratin si badan mithaalkiisa waxaa ka midi ka baktatan zaydun alac zaydun alaca waa soo muuqday baktatan si lama filaan eh fiiri markan hadda ma aha in lagu ictiraadayo maxaa masdar oo nakire xaal u dhacay ma aha oo nakirinimada waa laga soo baxay hadalkeeda waxaa laga hadlayaa masdar sow xaalo ku dhici karaa liannahu xaalo waxaan soo niriyey inay mushtaq ahaataa la rabaa masdarna jawaamiduu ku jiraa marka masdar oo jaamid ah sidee uu ku dhici karaa xaal sidaasaa laga hadlay markaasuu xaqu lxaali an yakuuna wasfan wasfiga macnaheedu waxaa weeyaan maa dala calaa macna wa saaxibi haddaa daarib tiraa ninkii wax garaacay iyo macna darbi labadaasuu ku tusinay laakiin masder darbi garaacu ku tusinaa saaxibkiisu ku tusi maayo markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay masdar inuu xaalo badan si badanoo wuxuu ku yimaadaa asigoo nakira a xaalo laakiin wa in kathura laysa bimaqiisin mid la qiyaasta ma aha buu ku leeyahay qiyaaski ma aha markaasuu ku uri masdarun masdar masdarkoo munakarun la nakireeyey yaqacu xaalan xaalnimo buu dhacaa yaqacu xaalan xaalu yahay bikahratin si badanuu xaale soo nakira ku dhacaa mithaalkiisa waxaa ka mid ka baktatan si kadsooni ou zaydun dalaca soo muuqday saasaad leedahay marka baktatan taas dirtaan masdar waay bakata yabkatu baktatan daraba yadribu darbatan ay lamid tahay waa masdar kow waa nakiro nakirnimada ceeb ma aha laakiin kownuhu masdaran ou yahay wasfi ousan ahayn ouna xaala dhacay baa laysku haystaa markaasaa waxaa la leeyahay waxa weeyaan waa xaalo waana eh, haba badnaatee laakiin si qiyaasa ah maaha liannahu waxa weeyaan faqada sharda min shuruudi اlxaali wa huwa alwasfiya falaa yakuunu eh, qiyaasan inamaa eh, yuxfad sidaasay ayuu leeyahay qolo kale waxay leeyihin haddiiba sidaasoo kale la arko ka baktatan oo kale maba ahaba xaal ee waxa weya sidii darabtuhu darbatan aad u lahayd darbatan masdarnimo loogu nasbinayay baktatanne yaa masdarnimo loogu nasbinay xaalamaba lagu nasbinay ayib qolo kalena waxay leeyihiin ma aha mansuub cala almasdariyaba ha ahaadee laakiin ficil kalaa lagu nasbiyey oo macnaha marka tiraa zaydun طalaca baktatan baktatan waxaa laleeyahay waa masdar lificli maxduufin yabkatu baktatan oo kale ayay lamid tahay ayb intaas waxaa weeyaan eh, xaaladii axkaamteedii laga hadlay walam yunakar gaaliba dulxaali in lam yataأkhar aw yukhasas aw yabin min bacdi nafyin aw mudaahihi kalaa yabqi mru'un calى mri'in mustasila musanifku wuxuu ihi walam yunakar lama nakiraynin gaaliban sida badan lama nakiraynin dulxaali xaalada midka u saaxibkaa lama nakiraynin in lam yataأkhar hadduusan dib u dhicinoy xaalka kasoo hormarin aw yukhasas haddaan la khasisinoo wasfi yaan la gelinin aw yabin hadduusan cadaanin min bacdi nafyi nafyi gadaashiis haduusan dhicin aw mudaahihi mithaalkeedii waxaa weeyaan ka qowlika laa yabqi yousan gardarsanin imru'un qof cala mri'in yousan gardarsanin mustasilan asoo iska fududaysanay xaal uu iska fududaysanay marka waataan hore u soo niriyey saaxibulxaal maya xaaladii xaalo waxaa laga mid ee ah axkaamteeda an takuuna nakira laakiin fi lmuqaabil saaxibulxaalkane waa inuu macrifo noqdo lannahu ninkii hay-adiisa lagu cadaynay haddaadan aqoon maxaad ka faa'iidaysanay jaaa rajulu daaxikan macno keeni mayso laakiin haddaan ku idhaahda jaaa caliyun daaxikan macnaha wax baad leedahay maanta wax fiican uu soo helay walam yunakar haaliban dulxaali saas waay saaxibulxaalka waa inuu macrifo ahaadaa hadduu nakiro noqdane laa budda lahu min musawiqin yusawiqu an yakuuna saaxiba xaal markaasuu yihi walam yunakar lama nakiraynin haaliban sida badan dulxaali xaalka midka u saaxiib eh lama nakiraynin in lam yataahar can ilxaal haddii xaaladii ay kadib marto saaxibulxaal xaaladiia soo hor martay saaxibulxaala dib maray waa la ogol yahay markaas oo waxaad dhihi kartaa fi daari qaa'iman rajulun aada leedahay fi daari waxaa ku sugan qaa'iman xaali midi taagan rajulunaa ku sugan sidaasaad leedahay waa banaan tahay waxaa kamid ah la layidhi e, qowl shaaciri oo isiiboweyhi uu soo qaatay wa biljismi minii bayinan low calimtihi shuxuubun wain tastashhidi alcayna tashhadi wa biljismi minii jirmiga aniga xaggayga ka yimid bayinan xaal uu yahay mid cad low calimti haddaad ogaatid shuxuubun ah ku sugan doorsoon macnaha waa biljismi mini shuxuubun wa shuxuubun isbedel baa biljismi aan jismigayga ku sugan oo mini aniga mid bayinan xaal uu yahay mid cad low calimti haddaad ogaatid wa in tastashid ilcayna isha haddaad ka markhaati dalabtidna tashhadi way markhaati ka ifiirisa waa arkaysa marka hadda fiiri shuxuubunti waa saaxibulxaal oo nakiro ah laakiin likowni اlxaali taqadama calayhi bayinantaas iyo ta'ahurkaasaa baneeyey sidii awalba aan usoo niriyey nakirada hadii ay tahay eh, nakira hadduu yahay mubtada lagama dhigi karo ila ida taqadama alkhabaru calayh wa cindii dirhamu walii watar multazamun fiihi taqadum اlkhabr waatiina soo dhaaftay tiyay lamid tahay ayib marka taas waxa weeyaan in lam yataahar ay mithaal u tahay aw yukhasas dhe markaan nakiradii hadii la khasiso nakiradii haddii la khasiso waa banaan tahay in saaxib eh, maxaan ku irahdaa saaxibulxaalkii inuu noqdo eh, maxaan ku irahda nakira waa banaan tahay waxaa kamid i ah qowl اllahi tacaala kitaabu min ind kitaabu min cindi illaahi musadiqan qiraa'adaas waay oo musadiqan kordhigayso walamaa jaa'ahu markuu yimid kitaabun kitaabkoo min cindi illaahi ilahay xaggiisa musadiqan xaal uu yahay midka rumaynaya wixii ka horeeya waay fiiri markaa kitaabun oo nakira ah yaa musadiqan laga xaaleeyey marka nakiradaas in laga xaaleey waxaa u baneeyey likowni nakira mawsuufan min cindi illaahi jaari majruurkaasaa lagu sifeey saasay ku banaanaatay waxaa lamid qowlu shaaciri najayta yaa rabi nuuxan wastajabta lahu fii fulkin maakhirin fi lyami mashxuuna najayta waad badbaadisay yaa rabbi nuuxan wastajabta lahu fi ducadiisana waad u ijaabtay fii fulkinaad ku badbaadisay maakhirin ee macnaha meermeerayo fi lyami mashxuunan xaal uu yahay fii fulkin fulkigoo maakhirin mashxuunan xaal uu yahay mid la buuxiyey marka fulkin oo nakiro ah maadaama maakhiran lagu sifeey yaa banaanaatay mashxuunan oo xaal inay ka timaado waa banaan tahay waxaa kamid ah laleeyahay qowl اllahi tacaala fiiha yufraqu kulu amri xakiimi amra min cindina fiiha fi tilka leylati اlqadri fii leylati اlqadri yaa yufraqu kulu amrin amar kasta lakala geeyaa fiihaa yufraqu yaa fii leylati اlqadri yufraqu kulu amrin amar kasta waa la kala geeyaa amarkoo xakiimin ee wanaagsan ee sugan amran xaal uu yahay min cindinaa fiiri hadda amrantaas waxay xaal u tahay amarka kale liannahu nakiradan amrin ee markii la sifeeyey sifada waxaa la yidhahdaa ina ina ina nakira yuqaribuha min almacrifa hadaa tira rajulu jaa iyo rajulu kariimu jaa waa kala duwan yihin marka kulamaa nakirada hadii la sifeeyo yani hiya tataqarab ilaa ish ila nakira markaasuu in lam yataahar ou yukas ou yabin haddii uusan saaxibulxaalkii uusan muuqanin min bacdi nafyin aw mudaahihi nafyi iyo wax la shabaha nafyi waxaa shabaha nahyi iyo istifhaam mithaalkeeda waxaaba kamid e eh, laa yabqi yousan gardarsanin imruun shaksi calaa mriin yousan ku gardarsanin mustasilan xaal uu yahay mid macnaha qofka fududaysanay ninkan likownihi daciif uu yahay daraaddeed ha ku xadgudbin macnaha waxaa dhici karta ilaahay subxaanah wa tacaala inuu u gargaaro uu kaa awood badiyo marka taas waxay macnaheedi tahay hadda fiiri imru'un waa saaxiibulxaalki waana nakiro waxaa loo baneeyey liannahu waqaca fii siyaaqi nahyi laa yabgi laa naahiya yabgi ficilun mudaaric majzuuma bilahi naahiya wacalaamatu jimi xadfu xarfi cila yabgi buu asalkiisa ah marka imru'un oo nakiro ah yaa xaal mustasilan oo xaal laga keenay mustasilan xaal uu yahay sababtana waxa waay likowni nakira waqacat fi siyaaqi nahyi wa hiya tacumu waxa weeyaan macnahay faa'iideynaysa ayib markaasaa waxaa laleeyahay waxaa ka mid eh, nafyigii iyo nahyigii oo kale qowl shaaciri maa xuma min mowtin ximan waaqiya walaa taraa min alaxdi baaqiya maa xuma lama qadarin min mowtin ximan lama qadarin madkaa ilaalinaya waaqiyan xalwa kii ilaalinaya waaqiyan hadda ximan maa xuma ximan lama qadarin min mowtin kaa ilaaliyo waaqiyan ximantaasoo nakiraa waaqiyan laga xaaleeyey liannahaa waqacat fi siyaaqi nafyi walaa tara arki mays min axadin baaqiyan qof baaqi ana ma jiraan waxaa lamidi qowl llahi tacaala wamaa ahlaknaa min qaryatin qarya ma aanan halaagin ilaa wlahaa kitaabun macluum ilaahay cadligiisa waxaa kamid a qoom laguma halaagin macsi ay sameeyaan ayadoon hore loogaga digin oo ilaahay kitaab uusan u soo dejin wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula ayib marka sidaas weeyaan almuhim waa inay hesha waxaa laga tiriyey baa la yidhi qowl الnabiy sal اlه alيه wasalam salaa rasuulu اllahi sal اlه alيه wasalam qaacida wa salaa waraa'ahu rijaalu qiyaama aa la yidhi salaa rasuul llahi qaacidan waa tamaam waay lannu qaacidkii waa sifa lirasuul warasuul macrifo wa wa salaa waraa'ahu rijaalun aa la yidhi rag baa gadaashiisa ku dukaday qiyaaman oo taas waxay u daliishteen marka qaarkeed biduuni musawiq aydoo timaado qad yaأti اlxaalu saaxibu اlxaali nakira walaysa lisaaxibi اlxaali musawiqun oo xadiidkaas oo kale ay daliishteen iyo qowlu rajuli marartu bimaa'in qicdata rajuli calayhi mi'at biidan kulligeed waan saaxibu اlxaalki waa nakira musawiqna ma wato lakin hada qaliil walaa yuqaasu calayh wallahu aclam wsala allahu wslm calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin